alihi وصaxbihi aجmaciin <clears throat> waxaynu soo gaadhnay taqsiim اlficli ilى صaxiix اlآkhir wamuctal اlآkhir darsigii hore aynu ka soo baxnay wuxuu ahaa mawaadicu kasri hamزati ina waxaa ka sii horeeyey almasdar اlmuأwal min an wاlficli iyo almasdar اlmuأwl min ana wasmiha wakhabariha ama mawaadicu fatxi hamzati anna marka duruustaa horeynu soo maray waxay aad arkaysay dhinaca waxay ka hadlayeen inna iyo anna farqiga u dhaxeeya meelaha la kala isticmaalo meelaha la ydhaahdo inna iyo mawaadicda ama meelaha la ydhaahdo anna ee hamsada la fatxiyo ayaynu dhinac ka hadlayn oo eh, adawaadkii ah eh, eh, nawaasikda ahaa ee mubtadaha iyo khabarka soo gelayay in wax ka bedelaya ka mid a ilna waa akhawaatuha dhinaca kalena waxaynu ka hadlaynay oon baranaynay waxa la idhaahda almasdar almu'awal iyo almasdar asariix masdarku oo ismigii ficilka ficilada ismigooga la idhaa macnahay kutusayaan ismiga kutusaya ama asalkiiba ficilka laga soo qaatay ah sida kharaja oo kale alkhuruuj waxaweye masterkaasi marna waa sariix oo isagoo cad buu meesha yaalla marna waa muawal oo waxa weeyaan mxuuha waa muawal oo isagoo aan caddayn buu meesha yaalla marka masterka muawalkaana waynu soo barannay laba meelood baynu masterka muawalka markaa duruustan u dambaysa aynu ku soo aragnay marka hamsada inna la fadxiyo ee anna la yidhaahdo hunaaka masdarun muawal masder muawala ku jira waa waxa waajiba mar haddaad anna akhrido in halkaa masder laga soo dhalaaliyo masderkaasina jumlada waa inuu wax ka dhaco mubtada khabar faacil waa inuu wax noqdo naaibu faacil waxa kaloo aynu soo maray haddii an iyo ficil mudaaric la keeno an yadhaba an yakula yuriidu an yakhruja an yafhama an iyo ficilka mudaaricna iyadana inuu masder muawali ku jiro antii ficilka muaarc nisbinaysa iyadana waxa ku jira waa xarf masderiya masder muawala ayaa halkaa ku jira oo laga soo dhalaalinaya oo lagala soo baxaya marka xuruufulmasaadirna guud ahaan waataynu sharaxnay labadaa xarafee sida tooska aynuu dhiganay waxaa ka horeeyey markii aynu afcaalulistimraarka kaana wakhawaatuha maraynay daama ficilka daama waxaa ka horaysa maa markay camal falaysa waxaa waajiba inay maa ka horaysa maadana waxaa la dhaha masderiya masderiya ظرفية مsdرية لأنها تؤول بmsdr msdr مؤولا meesha ku jira وظرفية لأنها تؤول بالmudة بالزمن وظرف زمانه mudة حayaaتika baa lo mudة dawاami حayaaتika maa dumta xayan waxay isku bedelaysaa mudة dawاami حayaaتika waa yahay xروف المasaadirka kay baa ka mida kaydii ficilka mudaaric nisbanaysay iyo maada waataynu sheegnay mid shanaad baa jirta low weeyaan xuruuf اlmasaadir halkan markaa darsigan taqsiim اlficli ilaa صaxiixin wamuctalin waxay isku dhow yihiin darsigii uu kitaabka labaad ama aljuz الثaani ka bilaabmayey kitaabkii labaad darsiga uu ka bilaabmayey wuxuu ahaa taqsiim اlficli ilaa صaxiixi اlآakhiri wamuctal اlآakhiri ficilkoo loo qaybinaya صaxiix اlآakhir iyo muctal اlآakhir haddii ficilka la ydhaha صaxiix اlآakhir muctal اlآakhir oo waxa laga sheekaynaya waa aakhirka yahay xarafka u dambeeye la fiirinayo haddii uu xarfu cillo noqdana laleeyahay waa muctal اlآakhir oo aakhirku xarfu cillo ku leeyahay aakhirku ka bukaa haddii aanu xarfu cillo u dambaynna laleeyahay waa صaxiix اlآakhir marka aakhirkun la fiirinayo waa marka cilmu naxwiga la joogo cilmu naxwi oo aakhirka ka hadlata awaakhir kalimaat alcarabiya un ka hadla kelmadaha carabiga aakhirkooga axkaamtiisa aakhirkaasu leeyahay icraaban wa binaaan naxwuu ka hadla marka cilmu naxwi keliya laga sheekaynayo awaakhirka laga hadlaya halkan wuu bedelay lannahu kitaabkani wuxuu isugu jira alnaxw alwaadix laba cilmi cilmu naxwi wa cilmu sarfi sarfigiina uu ku jira duruustii u horeysay si toosa sarfi u ana darsigan ay noogu horeyn kitaabkan saddexaadna duruus badan baa ku jiro sarfiga marka imika kani kii naxwiga akhirka sheekeynaya maaha waa aragtidii cilmu sarfiga oo isagu ka wada hadla kelmadda oo dhan kelmadda oo dhan ka sheekay marka uu marka laga tego eh, ama laga reebo aakhirka kelmadda icraabkiisa iyo binihiisa akhirulkelima xataa isagu ka hadlaya laakiin dee icraaban oo binaan kagama hadlaya naxwo wuxuu ka hadlayay icraaban wa binaa'an isagu kelmadoo dhan buu ka wada hadlayaa agga xagga maaragta siiqada iyo wasniga ay kelmaddu leedahay xagga ziyaadada waxa xarfaha ku zaa'idkaa iyo xarfihii asalka ahaa ee mujarad iyo masiid baa la dhaha inuu xarf ziyaadii ku jiro iyo inaanu ku jirin oo uu mujarad yahay waxa weeyaan in wax kala xuruufta ay kala hormareen kala hormarmareen iyo in kale wuxuu ka hadlayaa in magaranaysaa wax laga tuuray kelmadda xuruufteedii wax ka maqan yihiin iyo in kale cilmu sarf oo si tartiib tartiib aynu halkaa duruustiisa uga bilaabi doono ficilkii baa la qaybinayaa mar labaad markii hore ilaa saxiix اlaakhir wa muctal اlaakhir bu ah imika waxaa loo qaybinaya ilaa saxiixin wa muctallin kelmadda muctal carabiyaan markaad ku akhriyso waan af soomaaliyayna inta badan markaad carabi ku akriyaysa waa inaad laab ka shido kelmaduhu carabigu biya iska leeyihin qaabay u dhisan yihin u samaysan yihin baa jira kelmad xaraf xarfeega qaar ka midii shadan yihiin baa jira haddaad sheedka akhriyi weydo markaa kelmaddii maad akhrin carabiga tacallama hadduu imika idhaa tacallama tacallama tacallama dee tacallama carabi maaha ogta leelna kagama jirta carabiga tacallama waa inay noqoto bitashdiid illaam tacallama halkana waxa weeyaan ilaa صaxiixin haye wamuctal bitashdiid laam laamkuu shidaya lannu ficilka u ka yimid waa ictalla masdarkiisuna waa ictilaal ictilaal oo kale ictilaal laba laam baa ku jira sida iminka maalan istaqara haddaad tiraa istaqara bitashdiid ra istiqraar labadii ra baa ka soo baxay ara haddaad tidhaahdo bitashdiidi ra masderka firaar baa ka soo baxaya firaar marka ictilaal ama aliil cilatun kelmaddaa laamkaygo dhan u shidan yahay taqsiimu اlficli ilaa صaxiixin halkaana carabiga de ha u akhriyin ilaa axiixin ilaa axiixin saasa ah. ilaa صaxiixin oo muctal oo muctal oo muctallin aakhir lagama sheekaynayo awalna lagama sheekaynayo wasadna lagama sheekaynayo alkalima baa laga sheekaynayaa dhammaanteed marka kelmaddu inuu saxiix tahay iyo inay muctal tahay ama af soomaaliga muctal baan iska nidhaa muctal oo af soomaaliga taas kelmaddu inay saxiix tahay iyo inay muctal tahay muctal waxa weeye haddii kelmadda xuruuf ulcila alأlif wاlwaa walya mid ka midii ku jiro meeshuu doonaha kaga jiro fii awalihi aw fii wasatihi aw fii aakhirihi xarfu cilaba hadduu kelmadda ku jiro kelmadu waa muctallun ama ficilku halkan ficilku gaarahaan ka hadlaya waa muctallun haddii aanu xarfu cillaba ku jirin laa fii awalihi walaa fii wasatihi walaa fii aakhirih xarfu cillaba haddaanu ku jirinna waa saxiixun saxiixii buu dabadeedna u qaybin doonaa saddex aan xarfu cillaba lahayn saddex buu qaybinaya hadduu hamse leeyahay meeshuu doono xarafku hamsada ku lahaadee waa mahmuuz hamsuu leeyaha la odhanaya mahmuuz qara'a waa mahmuus bada'a waa mahmuus akhada waa mahmuus sa'ala waa mahmuus hamzaba hadduu leeyahay maxaa la odhanaya mahmuus oo imika akhada markaa tidhaa akhada marka u horaysa intaanad mahmuus iyo ka sheekayn waxaad odhanaysaa ma saxiix ba mise waa muctal waa saxiix lannu hamsada noocani aliftu way kala duwan yihin alifta xarfucillaha iyo hamsada akhada iyo amara iyo qara'a ku jirtaa hamsadu xarfucillo maaha waa okhtulif laakiin maaha iyadii ti xarfucillihii maaha taasi waa saakina alifta xarfucilladii waa saakina abadan way reebanta sidaa darteed xarfucilla kuma jira akhada waay saxiix weeye marka haddii ay saxiix tahay saddex midkood weeye inay hamse leedahay iyo inay tadciif shad leedahay iyo inay labadaba ka maran tahay saddexdaa midkood weyn akhada hamzay leedahay maxaa la odhanayaa waa mahmuuz baa la odhanaya ficilkaas kelmaddaasi waa mahmuuza ama ficilkaasi waa mahmuuz waayay haddii aan idhaahda cadda oo kale u tiriyey cadda ma صaxiix baa ficilkaasi mise waa muctal waa صaxiix cadda saddex xarafuu ka koobaya cayn iyo laba daal xarfu cilla kuma jiro waa صaxiix waayo ma mahmuus baa mise waa mudacaf mise waa saalim labadaba ka maran oo ka badbaaday mudacaf weeyaan kaasina wuu isku shadan yahay shad baa ku jira cadda labada xaraf ee dambaa isku mida fara labada xarafee dambe isku mid a ah. madda labada xarafee u dambeeya isku mid a ah. tadciif baa ku jira xarab xaraf labalaabay baa ku jira oo laba laba jeer soo noqday ayaa ku jira ama shad baa ku jira iska dhig kaana mudacaf baa la dhaha mudacaf ama mudaacaf dacafa iyo daacafa labadaba waa isku macno muacaf iyo mudaacaf waa muacafkaas waayo shariba shariba marka horeyse waxa ka soo ma saxiixba mise waa muctal xarfu cilli miyuu ku jiraa shariba kuma jiro ma waa saxiix saxiixu inuu mahmuuz yahay waa saddex qaybood wuu hamse leeyahay shariba ma laha iyo inuu mudacaf yahay oo xarf shadan uu leeyahay laba xarf isku shadan shariba ma jiraan xarf mudacaf maaha iyo inuu saalim yahay saalim ay salima min alhamzi wاtaضciif inuu ka badbaaday hamsadii iyo tadciifkii labada midna aanu lahayn oo uu saalim yahay shariba muxuu noqonayaa saalim daraba waa saalim saxiix saalima wey akala akala waa saxiix mahmuuza hamsadii baa idin dhowatay akala waa maxmuus maala markaan idhaahda mxuu ahaa shadda oo kale shadda ama namma oo mudaacafkaas saxiix waa saddexdaas mahmuuz mudaacaf iyo wixii labadaa ka soo hadhay la dha saalim miaal waa tusaalihii miaal miaal baa la dhaha wacada wajaba yasara mxuuahaa waxaa la dhaha maxay miaal baa la dhaha hadduu awalka ku leeyahay xarfucila miaal hadduu wasadka ku leeyahay ama dhexda ajwaf baa la dhaha qaala baaca khaafa naama haaba wasadka hadduu ku leeyahay maxaa la dhaha ajwaf aakhirka hadduu ku leeyahayna naaqis baa la dhaha aakhirka hadduu ku leeyahayna naaqis baa la dhaha marka inuu awalka ku leeyahay waa miaal inuu wasadka ku leeyahay waa ajwaf iyo inuu aakhirka ku leeyahay waa naaqis saddexdaasuna inay meesha ku ekaataa la filaya laakiin laba kalaa kusoo biiray laba xarfu cilla hadday ku kulmaan laba xarfu cilla hadday ku jiraan lafiif buu noqonaya saddexdaas waa markay mid yihiin awalkoo keliyu ku leeyahay wasadkoo keliyu xarfu cillo ku ajwaf aakhirkoo keliyu xarfu cillo ku naaqis laba xarlaba xarfu cillo hadday ku kulmaan kelmadda ama ficilka lafiif baa la dhaha laf lafiif dabeedna lafiifkaasaa laboo kala baxay labada xarfu cilla hadday isku xigaan kelmaddu leedahay waa maqruun maqruunun lafiifun maqruunun we way xidhiirsan yihiin maqruunun lafiifun maqruunun way xidhiirsan yihiin haddii labada xarfu cillo loo dhaxeeyo xaraf kale u dhaxeeyana waa mafruuq mafruuq waa la kala farqiyey oo loo dhexeeya lafiifun mafruuq laf baa ku jira laba xarf cillo laysku keenay laakiin waa marna waa maqruun marna waa mafruuq waa la kala fariyey oo waa loo dhexeeya marna waa la xidhiidhiyey qiraankii weya xidhiidhintii marna waa maqruun marka imisay noqonayaan muctalkii alficlu almuctalu imisuu noqonaya imise qaybood shan qaybood marka horeysa saddexdii waadixa sheegaysa awalka hadduu xarfu cillaha ku leeyahay miaal baa laydhaa wasadka hadduu ku leeyahay ajwaf baa laydhaa aakhirka hadduu ku leeyahayna naaqis baa laydhaa naaqis haddii laba xarfu cilla ku kulmaan kuwaas mid mid bay ahayd laba xarfu cidda hadlay kulmaan lafiif baa laodhanaya dabeedna lafiifka waxaa la eegayaa labuu kala baxaya hadday labada xarfu cilla isku xigaan sida dawa oo kale dawa laba xarfu cila kulkul awa iyo hawa laba xarf cila ku kulma wاlnajmi idaa hawa wowdii iyo iyo lifta u dambaysa waa laba xarfu cila waa lafiif marka ma maqruun baa imika hawa mise waa mafruuqo labada xarfu cilo oo loo dhexeeya maqruun wey wafa markaa ka waran wafa laba xarf cila ku jira ooda u horeysaa waa xarficille alifta u dambaysaana waa xarficille wafaa lafiif wey sidaa darteed mar hadday laba xarfi leeyihin waa lafiif ma maqruun baa wafaa mise waa mafruuq mafruuq wey lanna wafaa labada xarf ille faadaa udhaxaysa midna wuu horeeya midna wuu dambeeya xaraf baa udhaxeeya lafiifkii muxuu kala baxayaa markay laba xarf cille ku kulmaan ficilka maqruun iyo mafruuq muctalkiina intaasu noqonaya an wey waxaad u geysaa saddexdii saxiix ah mise noqonaya sideed marka ficilka waxaa loo qaybinaya sideeddaa qaybood sideeddaa magac buu kala leeyahay waxay noo soo socotay iyagoo damaayir lala xidhiirinaya mogta damaayirtii tawl faacil iyo waawl jamaaca iyo maxay ahayd nuunu niswa iyo damaayirtii baa lala xidhiirinaya marka waa lag odhanaya ficilka noocaasa ajwaf haddii lala xidhiidiyo haddii saalim lala xidhiidiyo haddii mudaaf lala xidhiidinayo haddii maalan mahmuuz lala xidhiidinayo haddii magacyadii baa la sheegi doonaa marka u horeysa waa lagu kala faslinaya si aanay ficiladiisu kaa darsamin sideedan nooc weeye ficiladu marka u horeysa waxaad isweydiinaysaa aqsaamta sideedda ma dhexgelaysa saxiix iyo muctal baad isweydiinaysaa marka horeysa kelmaddu markay saxiix noqoto saddex arrimoodun baad ka baadhaysaa inay hamse leedahay oo mahmuus tahay iyo inay tadciif leedahay oo mudacaf tahay iyo inaanay lahayn ay tahay maxay saalim marka oo kelmaddu ficilku muctal noqdo waxaad ka baadhaysaa inuu awalka ku leeyahay miaal wasadka inuu ku leeyahay ajwaf aakhirka inuu ku leeyahay naaqis iyo laba xarfu cilla inay ku kulmeen lafiif inuu maqruu yahay iyo inuu mafruuq yahay taqsiim lficli ficilka qaybintiisii ilaa صaxiixin wamuctal loo qaybiyo almila shariba alwaladu wiilkii wuxuu cabay alabana caanihi shariba alwaladu laban kasara caliyun cali wuxuu kala jebiyey algusna laantii ayuu kala jebiyey carafa aabiibu dhakhtarkii wuxuu gartay adda'a cudurkii uu gartay oo fahmay carafa abiib da ficilada halkaa ku jira shariba kasara carafa waa isku nooc axiix baa marka hore mise waa muctal waa axiix waayahay hamz miyay leeyihin mahmuus miyay yihin hamz ma laha tadciif ma leeyihin tadciifna ma laha labadaa waxaa ka badbaadaa muxuu noqonaya saalim asaalim ficiladaas waa axiix saalima ah mara aabiu aabidkiibaa amar bixiyey sargaalkii sa'ala tilmiid lmucalima ardaygii baa weydiiyey macallinka qara'a alqaadi lxukma qaadigii wuxuu akhriyey xukunkii kuwana ka warrama amara sa'ala qara'a صaxiix walaa muctal صaxiix mahmuuz muacaf walaa saalim mahmuuz mara hamsada wuxuu ku leeyahay awalka sa'ala wuxuu ku leeyahay wasadka qara'ana wuxuu ku leeyahay aakhirka meeshuu doonaha ku yeesho hamse ma leeyahay mise ma laha hamsuu leeyahay mahmuuz weeye kaasna cadda raaci wuxuu tiriyey raacigii hanamahu arigiisii ayuu tiriyey farra sajiinu farra sajiinu wuu cararay ama wuu baxsaday qofkii xidhnaa assajiin waa kii xidhna asajaan ka xidha weeyaan ka mas-uula maarkasa jeelka asajaan baa ladha ee uu xidhaya asajiinna waa miskiinkii xidhnaa fara asajiinu waa uu baxsaday waa yahay shadda alwaladu wiilkii wuxuu jiiday ama uu xidhay u adkeeyey alxabla xadhiggii shadda alwaladu alxabla halkanna waxaa ku jirta cadda wuu tiriyey farra wuu cararay ama wuu baxsaday iyo shadda wuu adkeeyey ama wuu jiiday maxay noqonayaan ficladan awalan waa saxiix saxiix iyo muctal baa laga soo bilaabay waa saxiix aye maxay noqonayaan mudacaf marka haddii uu saxiixu tadciif wato waa mudacaf haddii uu hamsaleeyahayna waa mahmuus haddii aanu labadaa midna lahayna waa saalibkii ka bilaaba halkaasay ku dhammaatay ficiladii saxiixa aha saddexdaa nooc weya waaba waxaa booday shabeelkii shabeelkii wuu booday waaba wajada xasanun xasan wuxuu helay kitaabahu kitaabkiisii wahaba lii abi wahaba lii wuxuu ii hibeeyey abi aabbahay saacatan saacad buu ii hibeeyey saacad buu isiiyey waaba wajada wahaba xarfu cila ku jira halkuu kaga jira fii wal اlkalima marka hore ficilkan waa muctal waa muctal haye muxuu noqonayaa miaal awalka markuu xarfu cilo ku leyahy maxaa la dhaa miaal baa la dhaa naala almadluumu madluumkii wuxuu gaadhay xaqahu xaqiisii buu helay waa loo soo celiyey naala almadluumu wuxuu gaadhay xaqahu maala aljidaaru jidaarkuu qalloocsamay maal ljidaaru ya jidaara yuriidu an yanqada wuxuu kadhi marksa yar u dhow yahay inuu dumo maal aljidaar wuu qalloocsamay iyo naama sabiy ilmi yaraa wuu seexday sabigii wuu seexday naala maala naama xarfu cilla u ay leeyihin halkay ku leeyahay wasadka dhexday ku leeyihi jawf waa calooshii calooshay ku leeyihi maxaa la odhanaya marka ajwaf kii caloosha ka buka ramaa allaacibu wuxuu tuuray rama allaacibu laacibkii wuxuu tuuray alkurata kubaddii rama allaacibu alkurata alkurata biduuni tashdiid dadka qaarkood ra'day shadaan alkura taasi alkara bay noqonaysa alkara kusoo celintii karatan khashiya naasiku wuxuu ka cabsaday caabidkii rabbahu rabbigii buu ka baqay khashiya wuxuu ka cabsaday annaasik bimacna alcaabid rabbahu sarwa almuhadabu sarwa sharaf buu yeeshay almuhadabu qofkii akhlaaqda lah sarwa marka assariyu baa la dha waa karam iyo muruu'a weeyaan karam iyo muruu'a ayaa la dha qofka markaa waxaa la dhaa assariy jamciisana waxaa la dhaa asaraatu asaraatu waa kii abyaaddii ku jiray laa yaslixu الnaasu fawda madaxdoo kale inta badanna waa la dhaa laa yaslixu الnaasu fawda laa saraata lahum walaa saraata ida juhaaluhum saadu dadku fawdo noloshoodu kuma socon karto bilaa nidaam laa saraata lahum aan dad madaxa iyo dad mudakara aan lahayn walaa saraata madaxna ma jirto idaa juhaaluhum saaduu hadday jaahiliintoodu madax noqdaan taasina madax lama idhaa markaa saaruu ah, almuhadabu qofkii muhadabka ahaa sharaf buu yeeshay muruu u yeeshay madax buu noqday maxaa ku jira halkaana ramaa akhirku xarfucilla ku leeyahy khashiya akhirku ku leeyahy sarwa akhirku ku leeyahy xarfucillo ama alif ha noqdo ramaa ama ya ha noqdo khashiya ama wow ha noqdo sarwa maxaa la odhanaya kaana waa muctal oo noocma naaqis marka xarfucilluhu markuu ku jiro fii awali اlkalima waa miaal fi wasaط اlkalima ajwaf fi aakhir اlkalimana naaqis waxaa ku hadhay labadii lafiifka ah wacaa wuxuu weeleeyey almujidu ninkii dadaalayay wuxuu weeleeyey darsahu cashirkiisii si fiican buu qabtay wafa asadiiqu wafa asadiiqu saaxiibkii uu ka soo baxay xilli isku ballankiisii waqaa wuxuu ilaaliyey alkhilaafu galku ama maxay ahayd kitaabka iyo loo sameeyo ma garanaysaa kafarka loo sameeyo ama galku alkhilaaf waa galkii kitaabka alkitaaba kitaabkii buu ilaaliyey ya alkitaaba kitaabkii buu ilaaliyey waqaa alkhilaafu alkitaab halkaana maxaa ku jira wacaa iyo wafa iyo waqa laba xarfu ilaa kuwa ku jira awalka haddaynu eegno xarfu illah kaga jira miaal baan odhan lahay aakhirka xarfu illah kaga jira haddaynu eegnana maxaynu odhan lahay naaqis laakiin labadaa midna loodhan maayo maxaa loodhanaya lafiif baa loodhanaya awalan maadaama laba xarfu illow leeyahy waa lafiif haye maqruun iyo mafruuq midkay yihiin maqruun xidhiidhsan labada xarfu illo isku xigaan iyo mafruuq kori maxay yihiin mafruuq weeye wacaa u fiirsa wacaa caynkaa u dhexeeya labada xarfeel wafaa fa'daa u dhexaysa waqaa qaafkaa u dhexeeya waa mafruuqaasi lafiifun mafruuq weeye dawa lkitaabu kitaabkii dawa lkaatibu dhe kaatibkii wuxuu laabay arisaalata waraaqdii ayuu isku laabay dawa wuu laabay alkaatibu ama wuu duubay arisaalata waraaqdii aw adibu yeygii wuciyey lawaa wuxuu laabay alxadaadu biroolihii birtumihii maxay alxadiida birtii ya ayuu laabay lawaa yalwii we laa talwuuna calaa shay wain talwuu aw tucriduu lawaadu waa laabidii hanaa ama caafa ama amaala lawaa alxadaadu xadaadkii biroolaha ahaa ee birta samaynayay birta tumayay wuxuu laabay alxadiida birtii uu tumayay yuu soo laabay marka dawaa iyo cawaa iyo lawaa laba xarfu cilaa ku jira muxuu noqonayaa marka lafiif buu noqonaya lafiif ma maqruun baa mise waa mafruuq dawaa lafiifun maqruun labada xarfucil isku xiga alwaaw wlif awa hawa sidaasoo kale wey woodiya alifkii lawa woodiya alifkii iyo hawa maqruun baa la dhakaana lafiifun maqruun waa sida lafiifku waa labada nooc ima lafiifun mafruuq oo loo dhaxeeyo labada xarfu cille wa ima lafiifun maqruun saddexdii hore ee miaal iyo ajwaf iyo naaqis markaan labadaa lafiifkaa u geyno shan baa ka soo baxay baa ka soo baxay qaybta waca iyo wafaha iyo waqaada lafiifka mafruuqa marka mudaaric laga dhigayo waxa laga tuuraa wowdaa laga tuura marka waca mudaaric ka dhig yaci bay noqonaysaa yaci wowdii baa laga tuura wafa mudaaric ka dhig yafi wowdii way ka maqantay yowfi baa la odhan laha yafi waa wuu ilaalinayaa yaqii wowda u horeysa xarfucilaha horaa meesha ka baxa marka la jasmiye lam soo gelisa mudaaricana xarfucilihii u dambeeya isaguna meesha ka baxa waa yacii soo mudaaric maaha yacii aliftii baa loo bedelay lam soo geli lam yaci lam yaci xarfucilihii dambana waa tuur labadii xarfucil labada korna kala yaalay awalka iyo aakhirka labadii xarficille maxay sameeyeen labadiiba way way muxuu ahaayeen way ka baxeen meesha waca yaci lam yaci ficilkii waxaa ka jooga waca ahaa caynkii oo keliya ka jooga wowdii horena waa la tuuray aliftii dambena waa la tuuray yaci lam yaci lam yaci markuu maraya lamtii adaa ka tuur maxaa saaraya waa ficil amarki amarkiisu halkaa xarafe dhexduba soo har waaa yaci lam yaci lamtii yada tuur ci ilaali ama xifdi wafaa yafi haye lam yafi lam yafi fi waqaa yaqi lam yaqi qi hal xarafu lafiif mafruuqaba haddaad aragto ficil markiisa wuxuu ku soo hadhayaa hal xaraf hal xarafuu ku soo hadhay waayahay طawl katibu الrisaalata alqawaacid wuxuu yidhi khulaasada alficl الصaxiixu huwa ma kana kulu xarfin waa waxa uu yahay xaraf kasta oo min xuruufi اlasliyati xaraf kasta oo xuruuftiisa asligii uu yahay صaxiixan uu yahay weyaan xuruuftiisa asligii wahwa anwaac ثaلaثة waa anwaac saddex الsaalim ma kana khaaliyan waa wixii ka maran min alhamzi والتضciif almahmuuz ma kana axadu xuruufihi اlasliyati xuruuftiisa asalkaa mid ka midii wuxuu yahay weeye hamzatan uu yahay almudaacaf ma kaana waa waxa uu yahay xarfaahu labadiisa xaraf aلثaani wالثaaliث xarafka labaad iyo ka saddexaadi kooruun markaad ka reebto min jinsin waaxidin jinsi keliya isku yihiin cadda labada xaraf ee dambe marka caynka oo xarafka koobaad aad ka timaado xarafka labaad iyo xarafka saddexaad labaduba waa daalta fara labada xaraf ee u dambeeya waa wada ra maa kaana xarfaahu waa waxay labadiisa xaraf yihiin aani waali labada xaraf sheegana waa ka labaad iyo ka saddexaade min jinsi waaxidi nooc keliya alficlu almuctal ficilka muctalki huwa maa kaana bacdu xuruufi lasliya xuruuftiisa asalkaa qaarkood waa waxay yihiin weeye min axruf اlcila xuruuftii xuruufulcila ay ka mid yihiin alif ama wow ama ya wa huwa anwaac hamsa waana shanno almiaal ma kaana waluhu xarfa cilati waa waxay awalkiisu xarfu cilo yahay sida wacada iyo wajaba aljwaf ma kaana wasatuhu xarfa cilati wixii wasadkiisu waa xarfu cilo yahay annaaqis ma kaana aakhiruhu xarfa cilati allafiifu اlmafruuq ma kaana waluhu wa aakhiruhu awalka iyo aakhirka xarfka u horeeya ka u dambeeya ayaa waxay yihiin labaduba xarfay cilatin bay laba xarfu cil maa kaana awaluhu aakhiruhu xarfay cilatin kaanada ismigeegu waa awaluhu waa la goday wa aakhiruhuna way ku cadfantahay xarfayna waa khabarkiisa oo mansuuba waa calaamatu nasbi alya liannu muana xarfay cilatin allafiifu lmaqruun maa kaana wasatuhu waa waxa bartankiisa iyo wa aakhiruhu aakhirkiisu xarfay cilatihi maqruun waxa loogu magacaabay labada xarf cilla isku xiga oo xidhiidhsan xarfay cilati tamriinaat cayin fi lcibaaraat alaatiya anwaac alafcaali alصaxiixati wاlmuctalati afcaasha صaxiixa iyo afcaasha muctalka anwaacdooda sheeg wasafa tilmiidun kitaabahu faqaal arday baa tilmaamay buu yidhi kitaabkiisa markaasaa wuxuu yidhi kitaabkiisii oo haystay uu akhrisanayey uu ku dadaalayey ayuu ka sheekiyey lii kitaabun waxaan leeyahay kitaab huwa aniisii fii waxshatii huwa aniisii waxa weeye wehelkayga fii waxshatii markaan keligay ah isagaan weheshadaa oon la sheekaystaa in dacowtuhu haddaan u yeedho danaa uu soo dhowaadaa buuri dadkuna sidaa ma wada sameeyaan dadu yeedha kuma wada ajiibaan laakiin kitaabkan haddaan u baahdo halkan uu yaallaa gacantumaa soo ku fidayaa buuri isaguna ima diido in dacawtuhu haddaanu yeedho danaa uu soo dhawaada wain sa'altuhu haddaan wax weydiiyo wuxuu ku qoraa kitaabka haddaan masale ka baadhayo shafaa wuu iga shaafiyaa buuri waxaan weydiiyo wuu iga bogsiiyaa wakafaa wuuna igu filaadaa buuri waad soo rogaysaa baabkii baabul maarsa صحيح الآkhر ومعtل الآkhر ama baabu faتxi hmزةi ina baabu kasrati hmزةi ina waad soo saaraysaa shafا وkafا laa yadinu kuma bakayla buuri idaa danna الzamaanu markuu waktigu ku bakayla buuri ee maarksa duruufuha adkaadaan isaga arrimihiisu ma adkaadaane wax alla waxaad weydiiso hoobu ku odhanayaa buuri walaa yajfuu kuma gooyo buui dadka ma gooyo idaa jafaa markay gooyaan alkhillaanu saaxiibadu markay dadka gooyaan isagu kuma gooye buui ee uu ku jaro saaxiibkii yaruddu lmukhia qofka khaldan ama gafa wuu soo celiyaa buui yaruddu lmukhia waad ka baadhaysaa jawaabtii saxdii baad helaysaa sidii saxiixa ah. haddaad khaldanayd wuu ku saxaya idaa na'a markuu ka fogaado can isawaabi sawaabka duu sawaabka ka dheeraado kitaabku wuu kugu soo celinaya bui sawaabka wayahdi alxayraana qofka wareersanna wuu hanuuniyaa buuri idaa xaada ay maala markuu ka leexdo can isadaadi dariiqa toosan iyo sawaabka buuri sida toosan markuu ka leexdo wuu soo hanuuniyaa in wacda hadduu kuu ballan qaado oo uu yidhi masaladaa waxaan kaga hadli doonaa ama waxaan kaga hadlay kitaab hebel iyo baab hebel bay ku taalla hadduu ku wax kuu ballan qaada buui anjase wuu ka soo baxaa buui ballankiisa in wacada hadduu wax ballan qaado anjase wuu fuliyaa buui wain caahada hadduu waa cahdi ballan kula galana wafaa wuu ka soo baxaa buui hawaa wuxuu koobay kitaabkaygani ahbaar almaadiin dadkii tegey aladiina madow wararkoogiibuu hayaa buuri warawaa wuxuu wariyey axaadiiث alأwaliin dadkii hore sheekooyinkoogana way ku yaalaan buuri iyo warkoogii akhbaar iyo axaadiiث xawaa iyo rawa almaadiin iyo alawaliin isku macno dhow yihin dadkii hore wararkoogana wuu ku jiraa buuri marka si fiican buu u sifeeyey hadal waxa weeyaan balaaqi ah oo aad runtii fasiixa wey hadalladu isku mid maaha way kala macaan yihiin way kala balaaqo badan yihiin lii kitaabun huwa aniisii fii waxshatii in dacawtuhu danaa wain sa'altuhu shafaa wakafaa laa yadinu ida danna الzamaan walaa yajfuu ida jafa اlkhilaan yarud اlmukhطi'a ida na'a can الsawaab ويهدي الحيران إذا حاد عن السداد إن وعد أنجز وإن عاهد وفى حوى أخبار الماضين وروى أحاديث الأولين waa sidii ninkii shaacirkii yidhi isagoo tilmaamaya kutubta lanaa julasaau ma namalu xadiiثahum alibاء ma'muunuuna غayba وmashhada يفيidوننا من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا يتقى منهم لسانا ولا يدا فإن قلت أموات فإن قلت أموات فلا أنت كاذب وإن قلت أحياء فلست مفندا wuxuu yidhi lanaa julasaau waxaan leenahay buui kuwa nala fadhiista oo saaxiibbaa ah oo noo sheekeeya maa namallu xadiiahum kama daalla buui sheekadooda ama laa yumallu xadiiuhum sheekadoodaa warkooga lagama daala buui maantao dhan kitaab haddaad soo qaadato siiraa wuu kaaga sheekaynaya arrimihii o dhan iyo taariikhii alibbaau waa kuwa garaad badan buui ma'muunuuna oo aamina buui la aamino hayban wamashhadan haddaad ka maqan tahay iyo haddaad la joogtaba kuwa la aamino oo mamuuniina weyaan yufiiduunana saaxiibadaas waxay nooga faaiideeyaan min cilmihim cilmigooga cilma maamadaa wixii tegay bay nooga sheekeeyaan buuri wa caqlan caqli bay noo faa'iideeyaan wa ta'diiban edib bay na baraan akhlaaq wa ra'yan iyo ra'yi musadadan toosan ayay noo faa'iideeyaan buuri bilaa fitnatin tukhsha iyadoo fitnana laga baqayn buuri dadku hadday doonaan intay kuu faa'iideeyaan ayaa dhinac kalena kaa fitneeya bilaa fitnatin tukhsha inuu kuu sheekeeyo in waktiga kaa lumaya lagama yaabo oo wax bilaa faaidaa u kaaga lumiyo mar walba wax cilmiga ah haddaad kitaab akhrido wax aqoon baad faa'idaysanaysa laakiin saaxiibku isagoo kuu sheekayna haddana waktiga kaa luminaya bilaa fitnatin tuksha mararka qaarkood waaba laysqabsanaya oo layiskhilaafaya fidna iyadoon laga baqayn buri walaa suui cishratin dhaqan xumo iyo mucaamalo xumana aan laga yaabayn buri walaa yutaqaa minhum layskama ilaaliya buuri xaggooga lisaanan carab iyo walaa yadan gacan inuu carab kugu soo fidiyu ku aayo ama kugu soo taaga iyo inuu gacan kugu soo taaga midna ka baqi maysid buu yidhi kitaabka fain qulta haddaad tidhaahdo saaxiibbada aan kaaga warramaya ee faa'iidada badan ee noo faa'iideeyey ee aan wada fadhiisanno haddaad tidhaahda buu yidhi amwaatun waa dad dhintay waa waxaan noolayn haddaad tidhaahdo fala anta kaadibu beenaala ma tiidi buuri waa buug waxaan ka shekanayay kitaabay haddaad tiraa bui wax nool ma aha waxaad ka sheekaynaysa aad la sheekaysataa waa runtaa buui falaa anta kaadibu beenaale ma tiid wain qulta haddaad tidhaahdaa axyaa'un way nool yihiin oo waa kuwan kuu sheekaynaya ee kaa qoslinaye kaa nixinaya ee kuu sheekaynaya falasta ma tihid mid asaasaq ah lagu xukumo ma tihid waad asaasaqday lagu odhan maayo yidhi haddaad tidhahdo wuu nool yahay lagu odhan maayo yidhi maxay waad asaasaqday lowlaa an tufaniduunidii weeyaan lowlaa an tufaniduuni ag hors ini laajid rixa yusufa lowlaa an tufaniduuni haddaydan igu xukumaynin asaaaq odaygii u asaasiqun aydaan odhanaynin yaa waxbaan maaragta helaya ma dareemay falasta mufanadan runtaabaad runtii weeyaan buri taa lafteeda lagu odhan maayo buri ka soo saaraa sideeddii noocee ficiladu u qaybsamayeen baa la rabaa inaad halkaa ka soo saartaan tamaariinta kalena idinku soo akhriya bayin alafcaal صaxiixata waanwaacaha wاlmuctallata waanwaacaha fima yaati halkana sideedii nooc kala saaraysa yasri yakulu lam talcabu yamxu washaha yadhabu lan tuhmili yasqi wazana saamaxa waha yadqa lam tasmaca dawa yaqusu raama akrama qasama ama qasama keliya laa mushkila qasama wana من الونى وهو الفطور وإن أردت الونى وهو الفطور فقل نيا خليلي نياه نوه ني نينا وإن أردت الونى وهو الفطور الونى يني وعاجزك يوهسك وإن أردت الونى وهو الفطور فقل ni ya khaliili ni amarka ninka keliya markaad amrayso wanaa sidii waa ci niya khaliili iska caajis amay waxso niyaahu labadiinnu sameeye alwana maxaa daal macaajisa nuuhu ragow sameeya nii heblaayibay samee niina dumarow samee wain aradta alwana wahwa lfutuur faqul niya khaliilii niyaahu nuuhu niiniina afariyo toban ficil meelahaasuu sheegaa khudariga kitaabka laydhaa ee xaasheeye ibnu caqiilka alfiyah afariyo toban ficil oo min hal xaraf amarkiisu ku soo haro wax kamida mataqaanaa kuwa ugu qariibsan ra'aa amarkaygaa ka mid a ra'aa wuu arkay soo ficil maadi maaha aye mudaaric ka dhig yaraa wuu arkaya yaraa lam soo geli lam yara lam yara maxaa laga tuuraya lamta yeeyaada ka tuur xarfucili waa la tuuray lam yara waa run imika si aad amar uga dhigto maxaad ka tuuraysaa lam yara amar ka dhig lamta iyo xarfulmudaaraca yaada ka tuur ra ra keliya ra keliya kor dhigan weyaan ra wain humuu lam yarow hadday arki waayaan ra'yi ra'yigayga hadday arki waayaan aquulu lahum raraya raraya raraya ra arag ara'ya ra'yiga rayaahu war labadiina si ra'yigayga arka rawhu raggiinnan oo arka ray heblaayo arag rayna dumar oo arka waa la wada kordhigaya ra'da ra gabadha waa reey labada qof waa raya ragga badan waa row dumarka badanna waa reyna intiibu tirinaya wallahu aclam